بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه عنك بالله بأن آيات السقاشا هي السقال سورة الكهف إلى آيات كوية من سورة مريم وعشر كان نقنطونا ذو القرنين مركو صدق إدسي wuxuu ihi fama stadaacuu ma karayaan an yadharuuhu inay soo fuulaan uma stadaacuu mana karayaan naqban duleelin lahu ay duleeliyaan qaala wuxuu yidhi haadaakanu raxmatun min rabbi wey awooddaa alla isiiyey iyo farsamadaa faidaa jaaa markuu yimaado wacdu rabbii rabbigay ballantiisii oo qiyaamaha ahayd jacalahu wuxuu ka yeeli dakaaa burbur buu ka yeeli sadiga wa kaana wuxuuna ahaaday wacdu rabbii rabbigay ballantiisu xaqan wataraknaa wataraknaa waan ka ahaysiinaynaa bacdahum dadka qaarkood yowmaidin maalintaa yamuuju kii dhex yaaci fii bacdin qaarka kale wanufika waa la afuufi fi suuri suurkaa la afuufi fa jamacnaahum waan soo jamcinaynaa jamcan soo jamcin meel jaha kastoo ay jiraan wa caradnaa waan usoo bandhigaynaa jahanama yowmaidin maalintaa lilkaafiriina gaalada cardan soo bandhig marka wataraknaa bacdahum culimada qaar baa ku fasiray waa juuj iyo majuuj markay soo baxaan yay sidii bad oo kale yay sidaa isu dhex sida kala ka fiicanoo jinka iyo insiga maalinta qiyaamuhu yimaado ee nafqooyinka la afuufo sida badu siday baddu isu dhex yaacdo yay isu dhex waa marka waawaa nafkatu fazic weeye taasi markaasaa suurkii la afuufi la soo baxayey markaa iyada marka dadkii waa la soo ururin jahanamo waxaa loo soo bandhigi gaalada saa usii naxaan intayna weliba gelin yaa laga sii nixinoo lasii dili oo lasoo bandhigi weyn markay arkaan dee malaaigtii oo hogaaminaysa toddobaatan kun oo hogaan oo hogaankiiba toddobaatan kun oo malag hayaan wallahi kharaadiin leedahay dadkaygii baan rabaa ay leedahay yaa halkan lasoo dhigaya marka horeba way dhinteenba haday nafu ka bixi lahayd marka maalintaa qiyaama saasaa laysu dhexyaacay jiniga insiga wa taraknaa waxaan ka ahaysiinay bacdahum dadka qaarkood yowma idin maalintaa yamuuju kii dhex yaaci sida badda oo kale fii bacdi qaarka kale baddaasaa isu dhex yaacda wanufiqa waa fi suuri suurkii baa la afuufi waa nafkhatu lbacsi dadka lagu soo saarayay fa jamacnaahum waan soo uruurinaynaa jamcan soo ururin oo roob markii roob baa ka soo dii baa layidhi ruuxa manida saddex bay uqaybsaan manida ruuxa laga abuuray midi jidhkay ku baabii midna waa ta ilmaha laga abuuray midna wax yaroo dhibca ah. hadda waa qisa taasu xadiid maaya xagga la geyn marka soo daadanaya ruux walba dhibicdiisii yaa meeshuu jooga uu dhici markaasaa lafiho soo baxa lafihi jasadkii wixii baa isdoonanaya wa caradnaa waan u bandhigaynaa jahannama yowmaidin maalintaa lilkaafiriina gaalada waa lasoo tusi dhibkeedii si u arkaan cardan soo bandhig waa meesha ugu xun wey kuwaas waa kuwe marka gaalada ahi aladiina kuway kaanad ay ahayd acyunuhum indhahoodu fii qidaain dabool bay ku dhex jiraan can dikrii waanadayda iyo waxyigayga iyo dabool kaga jiraan iyo dikrigayga wakaanuu waxayna ahayn dhaqan ahaan laa yastadicuuna ku aan awoodin samcan dhegaysi inay dhegaystaan oy fahmaan awooduma lahayn kuwaa naarta loo soo bandhigaya ee gaaladii bal waxay ku muteen dhow dikrigayibay iloobeen oy ka daboolan yihiin haddaba meeshaa innagaa oo qur-aanka allaha iloobin oo ku dhaqan inagaa lainoo degaya alladiina kuwa weeye kuwa naarta loo soo bandhigaya kaanad ay ahayd acyunuhum indhahoodu fii qidaain dabool can dikri dikrigeyga iyo xusuustayda iyo wardigayga iyo waxyigeyga ay ka daboolan yihiin wa kaanuu waxayna ahaayeen dhaqan ahaan laa yastadiicuuna kuwaan awoodu lahayn samcan dhegeysi qofka yacni baailkii xaqa ma dhegeysan karo mana fahmi karo afaxasiba ma waxay u malaynayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay an yatakiduu inay ka yeeshaan cibaadiye addoommahayga min duuni ani keyrkay awliyaaa kuwa ay maamulo ay baryaan oon deedna aan cadaabayn masaasay la tahay wy intaasaa ka go-an deedna aan cadaabayn masaasay la tahay inaa anagu actadnaa waxaan u diyaarinay jahanamo naarta la yidhaha lilkaafiriina gaal nuzulan martiqaad ahaan jahanamaa lagu martiqaadi waa jees jees jahanamaa ma waxay u malaynayaan intay addoommadayda weli ka dhigtaan oy ilaah ka dhigtaan inaana haddana cadaaben masaasay la tahay ciise iyo cusayr iyo malaa'igta iyo saalixiinta iyo dadkaasoo kale ma intay weli ka dhig weli waxaa la yidhaha ruuxii ku maamulo wax ka rajaynayso ma intay kuwa gargaar ka dayaan iyo haddana la tahay inaana macnaha wax aan alla ahayn ciddii naar baa u diyaara wey waa intaa wax meesha ku jira afaxasibama waxay u malaynayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay an yatakiduu inay ka yeeshaan cibaadiya addoommahayga min duuni aniga kayrkay awliyaaa kuwa maamulo ay baryaan oo dabadeedna aana cadaabayn intaasaa kaa go-an inaa anagu actadnaa waxaan u diyaar garaynay jahanamo naarta la yidhahdo lilkaafiriina gaal nuzula martiqaad ahaan naarta jahanamaa lagu martiqaada allah wuxuu leeyahay qul waxaad ku tidhaa nabiyullaahi maxamedow hal unabikum idinka warama alakhsariina kuwa khasaaraha badan camaalan camal ahaan kuwa camalkoodu khasaaray oo akhriya adduun midna wax u taraynin ba idinka warrama haa aladiina kuwaya dalla uu ka lumay sacyuhum camalkoodii dunya camalkii adduunyada ku hayeen ay ku hayeenee dhibka ku hayey yaa banaan u baxay wahum iyaguna yaxsabuuna waxay u annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan farsamada yani camalkii inay wanaajinayaan waa bidcada dadka bidcada aho waxaan alla sharceeni alla ku caabuda way isla wen waxay la tahay inay quman camalkoodiina waa khasaare intaa ay dib gelayaan ay camalkooda samaynayaan adduunkana waxba uma tarayo aakhirana way ku khasaarayaan kuwaasa u khasaaro badan waa kuwa sharciga all sharci aan ahayn alle ku caabuda wey waxaana la cibaado ka dhigin cibaado ka dhigin waa kuwa bidcadaa ugu horeysa bidcadu way isla quman sooma marka waxa weeye caqiidadaada qur-aanka ugey qalbigaaga intaad qur-aanka ugeyso qur-aanka ka soo qaado laakiin fikrad adigu aad manaanadood adigu samaysay qur-aankaa kusoo jiidin oo markaa taxriif baa meeshaa ka dhalanaya aladiina ku weeye gaaladaasi qul waxaa tidhaa hal unabikum idinka warama alaksariina kuwa khasaaraha badan acmaalan camal ahaan shaqo ahaan aladiina ku weeye dalla uu lumay sacyuhum camalkoodii filxayaati dunya adduunyada ay ku qabanayeen wahum iyaguna yaxsabuuna waxay u malaynayaan anahum iyagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan suncan farsamada inay hagaajin bay la tahay ulaaika kuwaasi aladiina kuway kafaruu ka gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa ka gaaloobay iyo liqaaihi la kulankiisa oon sawaab iyo waxba rajaynaynin allah baad la kulmi doontaa ma rajaynayaan fahabidad way burburtay acmaaluhum acmaalyaalkoodii fanaa nuqiimu u joojin mayno lahum iyaga yoma alqiyama wax wasana u joojin mayno marka wasan u joojin mayno waa laba siyood wasanba ma laho dee dembigii baaba ku cad waxaan xumaanahayna meesha lamayna iman marka wax wasniaba la saari maayo dembigii baaba ku cad laba siyoodna weeyo haddii wasan yeelan mahayaan oo nabigu wuxuu yidhi nin waxaa qiyaamaha la keeni buuran oo cayilan oo kibiraani ah yaa la keeni marka misqaala daratin la ekaan mahayo wasanba male marka acmaashooda iyagoo dhan haddii la isku daro wasanba male wax miisaanaba male taasu waa mid ta kalena waa sidoo kale oo wax qiimo leeyihi ma jiro wazan ba loo soo taagi maayo waaba laga maarmayba wazan ba in loo soo taago gaalnimadiibaa ku cadba dembigiibaa ku cad oo faraha ay kula jiraan labadubana way noqon ulaaika kuwaasi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayadiisii oo qur-aankii kariimka ahaa xataa hadday alfaadiisa rumeeyaan macnihiisii bay diideen oyna ku camalfalayn waliqaayi alla kulankiisana way beeniyeeno inay alla la kulmo xisaabi jirto ma rumaysna faxabidad way burburtay acmaaluhum camalyaalkoodii falaa nuqiimu lahu u taagi mayno u joojin mayno yowma alqiyaamati qiyaamay wasnan wax miisaana yeelan mahayaan wax qiimada male daalika kaasi jazaahum abaalkoodii wey in qiyaamaha sidaa loo galaay waa abaalkoodii jahanamo weeye abaalkood waa laga bedeli bisababi maa shay sababtii bay jahanamo u gelayaan bisababi kufrihim maadi waa masdariya bimaa kafaruu gaalnimaday gaaloobeen oo watakhaduu waxay ka yeesheen aayaatii aayadahayga rusulii rusushayda huzuan wax lagu jeesees rusushiiba ku jeeseeseen oo qur-aankiiba ku jeeseen qaar baa culimadu markay qur-aanka aqriyi dhihin wadaadkaasi meeshaa u fadhiya muushaqadiisa qabsada way ku jeeseesayaan waxaa weeye waagii hore yaray waxaa la dhihi jiray culimada sida loo yasi jiray haweenka haddii culimada lagu daro rag iyo haweenka haweenka badan baa la dhihi jiray culimadaa la yasaya waxaa weeye cilmi meeshii laga qaadan lahaa baa la daalika ciqaabta intaa la egi ee ayna wasan lahayn jazaahum horta waa abaalkooda jahanamo baa abaalkooda bedel baa layidhi bimaa kafaruu gaalnimadooda sababteeday jahanamo u gelayaan waittakhaduu waxayna ka yeesheen aayaatii aayadahayga rusul rususheeda huzuan wax lagu jeesjeesay ka yeel way ku jeeseen hadda rusushay ku jeesay markeed culimada haddii lagu jeesjeesana waa sida culimada islaamka ee waxayna baraysa waxaynoo sheegaysa haddii rasuulka adoo ku jeesaysa alculamaau warasat lambiyaa wey ambiyadii bay dhexleen cilmi bay ka dhexleen ina aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan kaanat waxaa u ahaatee lahum iyaga janaatulfirdowsi jannada firdowsa layidhaha nuzuulan martiqaad ahaan khaalidiina fiiha way ku waarayaan laa yabquuna ma dalbayaan xiwalan wareeg canha ay ka wareegaan kuwa noocaasa camalka saalixa laba rukni buu leeyahay camalka saalixi an yuwaafiqa lisharci illaah waa inuu sharciga waafaqsan yahay bidcu markaa ka nabadgelaya wa an yakuuna liajli illaah shirki buu markaa ka nabadgelsanya camalka saalix waa kaa ee khayrka lagu helayahay jannaatu lfirdows firdowsada nabigu wuxuu yidhi haddaad janno dalbaysaa firdowsa dalba waa ta ugu qiimo badan ee u sarraysa ee u wanaagsana janno haddaad dalbaysaan firdowsa dalbuu nabigu yidhi salaatu wasalaam marka firdowsa luqada reer rom beertaa la beerta barwaaqada badan baa firdoso luqada reer rom la nuzulan martiqaad baa la laa yaquuna canaa xiwala ka wareeg hadda caada ahaan markii ruux meel markuu in badan joogo uu ka xiisa dhicono meelo kala tago yuu doonaya jannadu iyadu sidaa maaha maalinba maalinta ka dambaysaad uga sii xiisoon wey inin ka wareegaan ma dalbayaan wey in aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan kaanad waxay u ahaatee lahum iyaga jannada firdowso la yidhaahdo nuzulan martiqaad kuwii hore hagee lagu martiqaaday jahanama khaalidiina fiiha way ku waaraya laa yabquuna ma dalbayaan ma doonayaan xiwalan ka wareeg canhaa ay jannada ka wareegaan qul waxaa tidhaa baa nabiy llaahi maxamedow low kaana albaxru baxrigu haduu noqdo midaadan khad haduu noqdo likelimaati rabbii rabbigay kelimaadkiisa haduu khad u noqdo lanafida albaxru badu way dhamaan lahayd qabla an tafada intaanay dhamaanin kalimaatu rabbi rabbigay cilmigiisa kalimaadkiisu walow jiinaa xataa aan laba nimaadno madadan siyaado oo bimili isagoo kale haba lagu dare badu gebi ahaan haday khad noqoto gebi ahaan hadday khad noqoto geeduhuna qalin noqdaan kelimadii allo oo dhammaanin ba iyagu dhammaan lahaaya walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu axurin maa nafadat kalimaat llah suurau lqmaan hadday geed oo dhani waxa dhulka yaallo oo dhan uu qali noqdo oo badan jirta toddoba badood oo lagu daro oo lagu qoro kelimadaa la dhammaan mayso sifadaa la keliyaaba laga soo jeesanay bal wax kala daay marka aayaddu waxay markay reer banu israail baa yidhi anigaw leedahay idinka cilmi laydinma siinine sawka tawreediina la siiyey ma aha markaasaa alla yidhi cid kasta wax kasta ha la siiyey kelimadaa lamaba dhammaanayso cilmiga dadka markii la isu iyo cilmiga alle waxa weeye irbadbad la geliyey ma dhannaba asalba ma dhanna marka ma dhamaanayso wey marka hadda qur-aanka kariimka ah culimmadu way shareen kumaanku culimaa sharaxday mid waliba cilmi horunbuu sheegi oo ka fahmay oo ilaahay ka fahmsiinaya ma dhammaanayo kelimada alle qul waxaa tidhaa low kaana albaxru baxrigu hadduu noqdo midaadan khata hadduu noqdo likelimaati rabbi rabbigay kelimaadkiisa lanafada lbaxru baddu wuu dhammaan lahaa qabla an tanfada intayna dhammaanin kelimaatu rabbii rabbigay kelimaadkiisu walow jinaa xataa aan laba nimaadno madadan ziyaado oo bimilihi isagoo kale lagu soo ziyaadiye qul waxaa tidha inamaa ana anigu basharun horta dad baanahay oo milikum idinkoo kale ah yuuxaa waa la ii waxyooday ilaya xaggayga anamaa ilaahukum ilaahinu ilaahun waaxidun ilaah kale inuu yahay faman axadkii kaana aha yarjuu rajayn oo ku talagashan liqaaa rabbihi rabbigii la kulankiisa falyacmal ha camal falo camalan camal saalixan oo wanaagsan walaa yushrik yuuna la wadaajinin bicibaadati rabbi rabbi cibaadadiisa axadan qofna meesha waxa wey inamaa ana basharu mislkum dhabaane laba siyood bay ishaaraysaayo anigu dad baan ahay idinkoo kale ah ee haddaan been sheegayo idinkuba dad baa tihiin carna kaale wey midda kale waxa weeye anigu idinma sheegan inaan malag ahay iyo inaan wax kale ahay idinma sheeganina dad baan ahay laakiin waa haddaan been sheegayo dee idinkuba dad baa tihiin isagoo kale lakaale isku meel baynu ku koreen car isagoo kale lakaale baa mar waxaa la yidhi hal suurada lakaale marna toban suuradood marna isagoo kale intaas waa lagu cadhayn qoreesh oo dadka ugu fasaaxo badan hal kelimo way la waayeen qul waxaa tidhaa inamaa ana anigu basharun dad baan oo milukum idinku oo kale ah laakiin waxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahinu ilaahun waaxid ilah kale inuu yahay kulli diintoo dhan sharxeedu ilaah waa keligii unbay sharxi kulli diintoo dhan intaa unbay sharxi laa ilaha illa allah maxamedun rasuulula laa ilaha illa allah waa wixii caqiide ahoo dhan maxamedun rasuulullahina waa wixii dhaqan ahoo sharci ahoo dhan weyn rasuulada ilan ka bixiyeen faman kaana qofkii ah yarjuu kii rajayn liqaaa rabbihi rabbigii la kulankiisa falyacmalha camal falo camalan camal saalixan oo wanaagsan walaa yushrik la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan qofna yuuna la wadaajin waxaa weeye qofna yuun la wadaajin suuratu maryama waa suuraddii toban iyo sagaalaad tartiibta qur-aanka kariimka aayadaheeduna waa sagaashan iyo sideed dhowr suuradood baa sagaashan gaadho suuradan iyo suuratu namal iyo suuratulwaaqica iyo wax sagaashan meelaha ka ag suuradahaasaa jira suura min asuwar ilmakiya bay kamid tahay makay kusoo degtay qiso yaroo cajiibay leedahayo markay saxaabadu asxaaba nagaash u yimaadeen ninka nagaashi najaashi lagu carabiyeeyey gobolkan tigreegu hadda degan yahay buu boqor ka ahaa nin masiixana u ah diinta nasaarada si fiican u haysta saxaabadii baa usoo hijrootay oo ilaa dhowr sideetan oo dhowr haweeney ku jiraan jacfar binu abi aalibkii nabigeena adeerkaha la socdo yaa u yimid uu soo dhoweeyey carabtiibaa waxay u direen laba nin camar binu caas intuuna islaamka qaadanin yo cabdulaahi binu rabiica nin la yidhaah yadheen intaad ninkaa u tagtaa nimankaa faraha uga soo bixiyo oo ka soo qaada nabigu markuu maqlay yuu nin la yidhaahdo ibnu adimri la yidhah yuu ka daba diray markii u yimid bay yidhaah hadyadan way u wadaan ninkan badu beriga iska hadiyadiibkeen waaniyo nimankanu diintii qabiilkoodii bay kasoo fallaagoobeen waa dad inkaar way dhib badan yihiin dee naga geli aanu reerkoodii u geynay markaasuu yidhi bal u yeedha saraakiishii oosoo dhani badaariqdii culimmadiisa oo dhanna wuu u yeedhay jacfar binu abi aalib yuu bal wax aqri suuraddan u aqriyey marka markuu suuraddan aqriyey bay kulli badaariqadii wada ilmeeyeen isagii ul yar u hayay intuu sidaa intaa in laeg inuuna ku darin kana dhimin buuri sidii nabi ciise ahaa meeshii ninka diintaa iyo diintii nabi muusena isku meel bay ka soo baxeen buuri khalaas wuu kiciyey antum shayuuman buuri nabadgelyaad ku joogtaan buuri meesha markii dee dambe ee islaamku xoogeystay maalintii khaybar iyo maalmahaas yay ku biireen xagga qisadaasay suuraddu leedahay kaaf haya cayn saad waa xuruufta muqadacada sagaal iyo labaatan suuradood yaa xuruufta lagu bilaabaa waxaa weeye lix shan afar saddex laba kow way u badan yihiin suuradahaasi kulligood si toosa ama si dadban bay qur-aanka sharaftiisa u sheegayaan sagaal iyo labaatanka suuradoodba stoosa u sheegayaan marka wax tafsiira uma hayno xuruuftaa dad baa waxay yidhahda kaaf waa kariim oo yaadu waa saaso dad baa waxaa yidhaahda uma hayno tafsiir marka qoladay ciraabtu waxay leeyihiin waa suuradda magaceedii qolyaa yidhi marka haddii waa suuradda magaceedii la yidhaahdo haadihi suuratu kaafay cansaad wey saasay dheh laakiin icraab male halkaa ku da ilaahay baa wuxuu ula jeeda og haada kan la aqriyaye lagugu soo dejiyey dikru raxmati rabbika rabbigaa raxmadiisa sheegiddeedii weeye cabdahu addoonkiisii uu naxariistay zakariya waxaa la sheegayaa addoonkiisii zakariye ahaa naxariistuu alla siiyey waa meesha laga sheekeynayo markaanu ciraabayno raxmadda waa master cabdahu baa mafcuul markaanu anagu ciraabayno yaa mafcuul ah haada matlu kan la aqriyayo almunazali caleyka lagu soo dejiyey dikru raxmati rabbika rabbigaa raxmadiisa sheegideedii wey cabdahu addoonkiisa u naxariistay zakariya id wakti bay ahayd marka naxariista gaarka alla siiyey naadaa uu u dhawaaqay zakariya rabbahu rabbigii nidaaan dhawaaq khafiyan oo qarsoon qaal wuxuui rabbi rabbigayow inii aniga wahanal cadmu laftaydii way daciiftay marka hal lafa keliyo uma jeeda waa jinsi lafahayga oo dhan baa daciifay laftii way daciifto mini aniga xaggayga iga ah washtacala rasu madaxiina wuu huray shayban ciruu horay walam akun mana aan ahayn caada ahaan biducaaika ducadaada rabbi rabbi shaqiya kii ku ayaan daran waxaad iga caadaysa inaad aqbasho wayne aniguna khiftu waxaan ka baqayaa mawaaliya qaraabadayda oo min waraai dabadayda markaan dhinto yaan ka baqi inay nabinimadii iyo diintii u qumi waayaan wa kaanat imraatii waxay noqotay waxay ahayd caaqiran mid madhasho ee ah. fahablii isii mid ladunka xaggaaga weliyan weli iga sii wiil idhexla wey waxa wey nabiyulaahi zakariya wuu dhawaaqay si hoosuu u dhawaaqay dhawaaqa hoosaanuu dhawaaqi ducada in hoos loo dhigo way fiican tahay midda kale dee nin sagaashan jira ah oo islaan gabowday on weligeed dhalin xaaskiisa ay tahay hadduu dadka oo maqli ilaahu caruursi way la yaabi lahay way ku maatan lahay ilahu caruursi hadduu yidhah way ku maatan lahay markaa wuxuu yidhi allahayow laftaydii way jilcd laftu waa jidhku meesha uu ku dul samaysan yahay xoogga hadday laftu dabacdo waxa weye ruuxii gebi ahaan wuu dabciba marka waa lafihoo dhan madaxiina ciru horay meesha waxoogay ku jirto ciradiiba waaa lagu shabahay waxaa lagu shabahay dab baa lagu shabahay markaas wax dabku khaas u leeyahay hurid ah yaa meeshii lasoo qaatay wax isticaaro laydhaha ku jira ilaahu madaxiina wuu ihuray buuli caado ahaanna anoo ku barya oodani aqbalin ma jirin kuma ayaan darayn buui ducadaada allow qaraabadaydan waxaan uga baqi inay diinta iyo maamulka samayn waayaan oo si fiican u samayn waayaan islaantaydiina waa ma dhalaysoo ma dhasho weye ilaah wiil idhaxla xaggaaga iga sib yuu yidhi ilaah wiil idhaxla xaggaaga iga sib id wakti bay ahayd waktiga loo naxariisay zakariya naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay nidaaan dhawaaq khafiyan oo qarsoon qaal wuxuu yihi rabbi rabbigayow inii aniga wahana alcadmu laftii way daciiftay oo minii xaggayga ahaa washtacala ra'su madaxiina wuu huray sheeban ciro walam akun mana ihi biducaaika ducadaada rabbi rabbiga shaqiya kii ku waynii aniguna khiftu waxaan ka baqay almawaaliya qaraabadayda min gadaashay markaan dhinto qaraabadaydaan diinta uga baqay wa kaanat imraatii wuxuu ahaa caaqiran mid magdhasho ah ee fahablii isii min ladunka xaggaaga weliyan idhaxla iga sii kaasoo yarisuni idhaxla wa yarisu dhaxla min aali yacquuba yacquub ee dadkiisii dhaxla ka beermay wajcalhu allow ka yeel rabbi rabbiga ku laga raadi diin ahaan ku looga ka yeel oo ilaahu nabi ka dhig bay ka dhigan tahay marka nabigu dhaxalka uu sheegayo dhaxalka xoolaha maaha ambiyada lama dhaxlo xoolo lagama dhaxlo ambiyada wey marka dhaxalkuu sheegi waxa wey diintii iyo nabinimadii reer banu israail ay lahaayeen ku iga dhaxlo iga dambeeyo oo dadka nabi u noqda allah isii buuri allah yo weli isii jihadaada yarisuni idhaxla wayarisu min ree yacquub ilen zakariya waa reer nabi yacquub yacquub bin isxaaq wey yuu ka dhashay reer nabi yacquub dhaxla wajcalu ka yeel rabbi rabbigo radiyan kulag raadiya allah wuxuu yidhi malag baa loo soo dhiibay hadalka oo sheegay yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaareen bigulaamin wiil ismuhu ismigiisuna yaxyaa uu yahay lam najcal uma anaan yeelin lahu wiilkaa min qabl hore samiyan wax la magaca ah. wax yaxya la yidhaha isaga horti ma jirin waxaa kaloo samiyanta lagu sfasiraa wax shabaah laakiin wax la magacii ma jirin qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow annaa sideeba yakuunu iigu ah lii aniga qulaamin weyn wa kaanat imra'atii xaaskaygiina caaqiran ma dhasha ay ahayd waqad balaqtu aniguna aan gaadhay min alkibari da darteed citiyan qalal ile ruuxa dhacaankaa ka yaraan markuu gaboobo qalal buu noqon uu daciifa uu daciifa aan heer kaa gaadhay saan u dhalay marka nabiyullaahi zakariya ma dafirsano ma inkaarsano carruur baa lagu siina wuxuu xiisaynayaayo adigan dadaada ah iyo gabadhna dadaad siday caruur yh bal inuu calaamo loo soo horumariyo oo kusii farxuu doonaya ee ma alla wuxuu yidhi intuu malag soo diray zakariya zakariyo inaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaarayn bighulaamin wiil ismuhu magaciisu yaxyaa uu yahay lam najcal uma anaan yeelin lahu wiilkaa min qabl horsamiya wax la magaca oo yaxye la yidhaah marka lafdigaa yaxyaihi waxay u dhowdahay inuuna carabi ahayn asmaada ambiyada afarun baa carabi ah huud binu cabdillaah iyo saalix iyo maxamed iyo shucayb afartan baa ambiyada inta ina soo gaadhay unbaa carabi ah qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo annaa sideebu yakuunu lii iigu sugnaan hulaamun wiil wa kaanat imra'atii islaantaydiina waxay ahayd caaqiran mid madhasho ah waqad balaqtu aniguna waxaan gaadhay min alkibari da citiyan qalal baan gaadhay bu qaala wuxuu yidhi alamru kadalik xaaladdu waa sidaas sidaa weeye xaaladdo ku talagal qaala rabbuka rabbigaa wuxuu ku yidhi huwa wiilsiintu calaya dushayda hayinu way fududdahay waqad khalaqtuka waxaaban adig kaa abuuray min qablu hor walam taku aan adan shay waxbaba aadan ahayn wiilka inaan ku siiyo way ii dhib yar tahay adigoo cadamaba soo kuma abuurin wey wax kasii weyn baa loo sheegay hadda laba ruux baa batihiin oo isqabtee adigoo cadama so meel cadama lagaama abuurin wey oo nabiyullaahi aadam cadama lagaama abuuray sow ma aha sidaa wey marka waa laga dhaadhicinaya markuu yidhi reerkaasaa gaadhay qaala wuxuu yidhi malagii baa yidhi kadalika alamru kadalika xaaladda horta waa sidaa wiil waad heli qaala rabbuka rabbigaa wuxuu leeyahay huwa wiilka abuuridiisu calaya dushayda hayinu way fududdahay waqad khalaqtuka adigaba waan ku abuuray min qabla hor walaal lam taku shayan waxbaba aadan ahayn qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow ijcal lii i yeel aayatan calaamo in wiilkii calool galay calaamo aan ku gartay i yeel wuxuu yidhi aayatuka calaamadaadu allaa tukalima annaasa dadka waa inaadan la hadlin alaaa layaali saddex maalmood sawiyan adoo caafimaad qaba adoo caafimaad qaba inaan dadka la hadlin tasbiixdii iyo dikrigii waa loo furay laakiin dadkuuna la hadli karayn tasbiixi dikrigu waa sidiisii weyn marka suuratu aali cimraan alaaata ayaamin baa la saddex maalmood marka waa saddex maalmood iyo saddex habeen meesha saddex habeen baa la sheegay halkaana saddex maalmood baa la sheegay qaala wuxuu ihi rabbi rabbiga ijcal lii iyal aayatan calaamo in wiilkii iyo calool galay aan ku garto qaala allaa tukalima annaasa dadka waa inaadan la hadlin alaaa layaali saddex habeen sawiyan adoo caafimaad qaba fakharaja wuxuu ku soo baxay calaa qawmi tulki min almixraabi mixraabka waxaa la yidhaah meel yar sarayso oo lagu cibaadaysto ruuxu si gaar ugu cibaadaysto marka mixraabkiisii bishaarada ugu timid uu ku cibaadaysan yahay yuu ka soo baxay wey fakharaja wuu soo baxay calaa qawmihi qowmkiisii min almixraabi meeshii maxalu cibaadihi buu ka soo baxay fa tasbiixsada bukratan aroortii iyo wacashiyan galabtii meeshan culimadeenu waxay ka bixiyeen waxoogay waxay yidhahdeen qofka imaamka ilaa nabiyulaahi zakariya meeshaasu fuuli jiro dadka markuu tukanaya halkaasu fuulsan yahay ma banaan tahay inuu imaamku meel sara furo oo dadka tukiyo ma banaan tahay culimo badan baa waxay dhaheen ma banaana imaam maali oo kale iyo ma banaana culimona way banaan tahay bay leeyihin calaa kulli xaal hadduu meel aan sidaas usii dheerayn meela sidaas usii dheerayn hadduu fuulo oo gaaban way banaan tahay laakiin in meel sare oo kore joogo dee kibir bayba la noqonba dadkii wax kibirsan baa loo qaaday meel sare hadduu dadkii kala hadlo waa inuu dadka meel kula tukada wey ilaa salaadu dadka way simaysa hadda dadka salaada galay qof yar iyo qof weyn iyo qof si iyo oday kulligood way siman isku sibay bay u tukanayaan qof qof ka sarreeyo male marka salaada lagu jiro marka sidaasay yidhaahdeen fa kharaja ku soo baxay calaa qowmihi tolkii min almixraabi maxalu cibaadihi buu ka soo baxay fa waxaa ileyhim wuxuu u ishaaray marka ishaaradaasi inuu u qoray baa suuragala inuu u tilmaamayna waa suuragal an sabbixuu tasbiixsada bukratan aroortii iyo wacashiyan galabtii marka yaxya wuu dhashay markaa yaxyaa dhisay markuu yaxya dhashay baa laleeyahay yaxyaa khudilkitaaba wallah